bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabiyina mحamed وعlى آlih وصaxbih وslm أجmaعيn ama bعd waxaan soo haynay kitaabkii ryaad الصاalحiin min kalaami syid الmurslin lلإmam النawwiyi raximah اllahu taعalى qala الإmam النawwiyi raximah اllah وعn caaئشhaةa radي allahu عanha anahm dabxuu shaة faqala الnabiyu slى اllahu عalayh wali waslm ma baqiya minha qalat ma baqiya minha ila katifuha qala baqiya kulha غayra katifiha rawahu التirmidiyu waqala xadiiثu صaxiixu waxaan ku dhex jirnay baabkii ku saabsanaa baabu اlkarmi wاljuud wاlinfaaqi fi wujuhi اlkhayr ayaan soo haynay bixinta baabkii ku saabsanaa waxa uu yidhi can caaishata radia allahu canha waxaa laga wariyey annahum iyagu dabaxuu shaatan ri ayay qaleen faqaala nabiyu sala allahu calayhi waalihi wasalama nebigu waxa uu yidhi maa baqiya minhaa maxaa ka haray ridii maxaa ka haray neefkii ariga ahaa maxaa ka haray qaalat caaisha waxa ay tidhi maa baqiya minhaa kama harin ilaa katifuhaa unbaa ka haray ilaa katifuhaa garabkeedii unbaa ka haray garabkii unbaa ka haray intii kale waa dhammaadeen qaala waxa uu yidhi nabiguna sala allahu calayh waali wasalam baqiya kulluhaa dhammaanteed baa hartay hayra katifihaa marka laga reebo garabka garabka unbaan noo harin inta kalea noo hartay macnaha waxa weyan intii kale waa la sadaqeeyey marka aakhiray jiraan laakiin garabkan waa haray waa la cunay dadabadeed markii la cuno qofka unbaa ku dheefsanayo musqushii baana la geynaa wixii ka dambe intii lagu dheebsaday maaha inta kaleba ayb waxa uu yidhi marka rawaahu tirmidiy xadiidka tirmidi baa wariyey wa qaala tirmidi waxa uu yidhi xadiidun saxiixun wa macnaahu xadiidka macnihiisa waxaa weeyaan tasadaquu bihaa way sadaqaysteen ilaa katifaha garabka mooyaane fa qaala markaasu wuxuu yidhi baqiyat lanaa waa inoo hartay Eh, ridaasi fil aakhirati aakhiray noogu hartay ilaa katifaha garabkeeda mooyaane oo isaga nooma harin marka hadalka caa-ishana si kalow ahaayo waxa weeyaan ridii maxaa noo haray garab unbaa noo haray iyada waxay u fahamsanayd marka maxaa ka baaqi oo guriga yaallo taasay iyada u fahamsanayd saasayna ka waday nebiguna sala allahu calayh waalihi wasalama xaqiiqadii jirtay buu u sheegay marka nacam oo in waxaan aanay naga tegin aynan ka tegine aakhire ay marka meel u yaallaan ayb marka insaanku waxa uu sadaqaysto ayaa u haray waxa uu cunana waa ka waa ka baabiceen wacan asmaaa binti abi bakrin isidiiq radia allahu canha waxaa laga wariyay asmaa qaalat waxa ay tihi qaala lii rasuulu llahi sala allahu alayh waalihi wasalam rasuulku wuxuu igu yidhi laa tuukii ha kaydsanin waxa adiga aada haysata ha kaydsanin oo sadaqadii yacnii inaadan sadaqadii bixinin oo aada la bakiisho ood guriga dhigato oo aad kaydsato ha yeelin fa yuukaa calayki lagaa kaydsada markaas adigana nacam laa tuukii waxaa weeyaan bimacnaa yacni eh, ha kaydinin oo ha eh, yani waxaa agtaada ahaaday ha kaydinin oo shayga gacanta adiga kugu jiro yacni ha kaydinin ee markaa adiga alla ou risqiga kaa gooyo adigana oo haddaad bixin weyso waxa alla adig kugu nicmeeyey adna ilaahay baan ku siineynin aljazaau min jinsi alcamal waa nacam ayb laa tuuki marka waxaa weeyaan shayga marka inta weel lagu shubo la xiro waxaa weeyaan ee eh, eh, afka laga xiro oo kale eh, weeyaan marka macnuhu waxaa weeyaan un xoolihii iyo wixii alla kugu nicmeeyey ha kaydinine meelo intaad ku kala xirxirto ood sadaqadii iyo xaqii lagu lahaa markaa aad diiddo sidaas ha yeelin fa yuukaa calayki oo adiga markaa adna lagaa kaydsado yacni adiga lagaa manciyo oo lagaa goosto risqigii <clears throat> wa fii riwaayatin riwaayo kale waxaa ku sugnaa dhexdeeda anfiqii nafaqay asmaa-ay aw amase infaxii nafaqay aw indixii firdhi oo bixi nafaqay walaa tuxsii ha koobin oo ha koobsanin oo adiga yacni ha kaydinin oo meel maalka kuwa ah ku ururinin walaa tuxsii ha ururinin fa yuxsi allaahu alla marka uu kaa ururiyo adigana calayka korkaa uu ka ururiyo oo adna ilaahay maalka markaa uu kaa qaado oo kaa kayd oo aanu markaa ku siinin <coughs> walaa tuucii ha weelaynin fa yuuci allaahu caleyki adna alla uu kaa weeleeyo markaa ha weelaynino maalka intaad weelal ka buuxiso sadaqa la-aan ha noqonin oo adiga markaa taa waxay dhalaysaa in adigana alle oo kaa maalka oo ka aanu ku siinin marka maalka wuxuu ku barakoodaa sadaqada badan oo laga bixiyo iyo dadka laga xiriiriyo khayrka iyo wanaagga laga sameeyo maalkii adna alle subxaanahu watacaala waa ku dararinayaa markaas muttafaqun calayhi wanfaxii bilxaa'i lmuhmalati xaa la dhibic tiray baa ayaa loo ayaa la qoray wa huwa bimacnaa anfiqii ayuu la macno yahay wakadalika sidaas oo kale indixii waa la mid iyaguna waa alfaad isku wada macnoo wax eh, bixi oo yacnii wax bixi ilaahay markaa adiga ha ku nafaqeeye wax ha kaydsanin oo yacnii ha mancinin waxa ilaahay ku siiyey adiga marka alla oo kaa manciyo risqigii iyo wixii yacni alla oo ku siin lahaa ayb wacan abi hurayrata radia allahu canhu wacan abi hurayrata radia allahu canhu anahu samica rasuul allahi nabigu maqlay yaquulu isagoo leh mathalu lbakiili bakiilka tusaalihiisa waxaa weeyaan iyo walmunfiqi iyo midka wax bixinayo ka mathali rajulayni laba nin oo kale calayhimaa jubbat calayhimaa junnataani laba gaashaan korkoodu uu yahay laba gaashaan yacnii laba diric oo la yskaga celiyo birta iyo waxyaabahaas nacam jubbataanina waa loo dafdiyey marka labadaas baa soo aroortay jubbataani ninka bakiilkaa ah iyo ninka sakiga ah wax bixiyaa tusaalayaalkooda wuxuu kale yahay laba nin oo laba jubbadood wataan laba jubbadood wataan ama junnataani haddii la yidhaha laba waxay wataan diric oo ka ilaalinaysa waranka iyo leebka iyo waxyaabahaas oo min xadiidin bir ah min thudiyihimaa labadooda naas laga bilaabo ilaa ilaa taraaqiihimaa ilaa kalxamahooda waxay la mid yihiin yacni mithaalka ama tusaalaha bakiilka iyo midka waxbixinayo laba nin oo laba jubbadood ama laba gaashaan laba yacni dire oo warmaha iyo waxaa ka ilaalisa wataan oo ay ugu jiraan kal labada kalxamood ka bilaaw ilaa naasahooda waa yar tahay marka hore waa ilaa intaas kalxanta laftaas soo boodsan waaye ilaa iyo yacni halkaas naasaha ayay u joogtaa waayahay fa ama almunfiqu kan wax bixinayo falaa yunfiqu ma bixinayo oo waxma bixiyo ilaa sabaqad way ilaa way dheeraanaysaa falaa yunfiqu wax nafaqayn maayo wax bixin maayo ilaa haddii uu bixiyo mar kasta ou bixiyo sabaqad way dheeraanaysaa jubbaddii waa fidaysaa yacni ama ama gaashaankii hadba sidaa tidhaahd nacam gaashaankii kalxamaha ilaa iyo naasaha u joogay mar allaala marka wax bixiyo xoogaa waa usii fidaya waa usii dheeraanaya aw amase wafarad calaa jildihi ayay kala gaa wafarad waxay gaaraysaa calaa jildihi haraggiisa xataa intii tukfiya ay qariso banaanahu ilaa ay ka qariso farihiisa foodooda oo ilaa markastoo wax u bixinaya u bixinaya ilaa isaga oo dhanba gaashaankaa ou qariyo isaga dhan xataa farihiisa foodooda ou qariyo wa tacfuwa ay markaa baabi'iso atharahu raadkiisa wa ama albakiilu ninka bakiilka ahna falaa yaziidu kororsan maayo falaa yuriidu dhadooni maayo an yunfiqa inuu nafaqeeyo shay-an wax oo yacni ma doonayo inuu wax bixiyo macnaa ma bakiilo ilaa laziqad way dhegaysaa kullu xalqatin ilig kastaa makaanahaa xalqad kastaa booskeeday qabsanaysaa ay ku dhegaysaa fa huwa isagu yuwasicuhaa waa isku weyneynayaa oo inuu isku ballaariyo ayuu doonayaa falaa tattasicu m ma ma ma fidsamayso inuu fidsado ayuu doonayaa falaa tattasicu ma waasac noqonayso ma fidsamayso muttafaqun calayhi yacnii ninkan marka labadooda tusaalaha laga bixiy waa laba nin oo labadaba marka ugu horeysaa diric adag oo ay ka oo ka ilaalinayo hubka dadka dilo ay laba nin oo loo labisay oo kale weeyaan oo ka bilaabo kalxanta ilaa iyo naasaha ugu joogo ninkan sakhiga ee wax bixiyo kulamaa uu bixiyo waasacay u noqonaysaa ilaa jirkiisa oo dhan ay ka qariso raadkiisa ay tirtirto yani shayga adiga raadkaaga tirtiraayo waa shay yacni adiga dhan kaa batay waay oo yacni dirici intuu ka weynaado ayuu yacni ka raaracsamayaa bixaytu marka raadkii raadkiisii u marka uga dambeeyo uu tirtiraayo kan kalena mithaalkiisu mar allaale markau xaq lagu lahaa aunan bixinin ama ou wax bakiilo kullama uu sidaas yeelo waa ku dhegaysaa marka jirkiisay ku dhegaysaa gaashaankii jirkiisuu ku dhegayaa oo xalqadii waa jirkiisay qabsanaysaa mar allaale marka uu doono iska waasici waa kusoo dhegeysaa muttafaqun calayhi tusaalahaas ayaa marka laga bixiyey nacam marka xaafidku fatxulbaariga wuxuu leeyahay tani marka waa tusaalo nebiga uu bakiilka iyo u sameeyey iyo midka wax sadaqaysto laba nin buu ku shabahay araada kullu waaxidin minhumaa lubsa dircin yastatiru bihi min silaaxi caduwihi laba nin oo mid kastaa gashtay gaashaan oo iskaga ilaaliya hubka cadowgiisa fasabahaa calaa ra'sihi liyalbasahaa <clears throat> kor ayay kasoo geliyeen marka markuu kor ka soo geliyey inta ilaa iyo halkaas ayay u timid marka <clears throat> wdircu awala maa yaqacu cala ra'si ila thadiyeyni ilaa an yadula nsaanu ilaa an yudkila alinsaanu yadayhi fi fii kumeyha dircuna insaanku korow kasoo gashtaa marka dambena labada gacmood iyo kala gashtaa saasaa jirkiisa marka uu ugu galaa marka qofka munfiqa fajacala almunfiqa wuxuu ka dhigay kaman labisa dircan saabiqa nin wata ninkaa wax bixiyaa wuxuu ku shabahay nin dircigiisu ou jirkiisa dhan qarinayo ninkaas marka waran marka lagu soo tuuro meelo uga dhacaba marka male ilaa dirci baa meel walba yaalle ninkan kalena dirci labadaas meel unbuu isku taagay jirkiisii oo kale o dhan waa bannaan yahay marka meelaha laga dilo haddii waran looga soo tuuro ama xabad waa ku dhacaysaa marka wax kale ma sadaqadu aafaadkay qofka ka celinaysaa kullamaa qofka uu sadaqo badan yahay aafaadkii iyo shidooyinkii iyo dhibaatooyinkii iyo naartii ilaahay subxaanahu watacaala waa ka celina gaashaanay sadaqada u tahay xadiidkiina wuxuu ahaa wasadaqatu tudfiu lkhatii'a kamaa yudfiu lmaau nnaar sadaqadu waxay baktiisaa oy demisaa gafka iyo dembiga sida biyaha ay dabka u damiyaan oo kale ninkan laakiin aan sadaqo haysanin maxaaba ilaalinaya wax ilaaliya ma haysto aafo kasto iyo dhibaato kasta oo adduun iyo aakhiro waa u nugul yahay marka waa qof wuxuu lamid yahay yacni ou ka dhammaaday immunitygi qof yacni ou ka dhammaaday yacni difaaci jirkiisi ou dhammaaday cudur kastaa markau iskaga dhacaba oo u dhimanayo nacam ninkan kalena ninkas wax sadaqada bixiyaana waxa weeyaan qof marka haysto difaac adag nin ku jira w marka waa tusaale midka ugu ugu fiic fiican oo dadka loogu tirtirsiiyo waxbixinta waay mutafaqun calayhi wاljunnatu addircu weeyaan waa dirca dirciga yani hubka laga gashto wamacnaahu ana almunfiqa kulamaa anfaqa mar kasta ou waxbixiyo sabaqad way way yani raaracsamaysaa way waasac noqonaysaa wa daalad waa dheeraanaysa xataa tajura ilaa markaa ay jiido wara-ahu gadaashiisa ay jiidanto wa tukfiya ay markaa qariso rijleyhi labadiisa lugood iyo wa athara mashyihi socodkiisa raadkiisa iyo wa khuduwaatihi iyo tallaabooyinkiisa oh, marka qofka sadaqada dunuubtay ka dhaqdaa dunuubtay ka asturtaa sida ninkan raadkiisu jubbadan ay junadan ay u asturayso kale wa canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulku waxa uu yidhi man tasadaqa qofkii sadaqaysto bicadli tamratin timir wax u dhigmo wax la eg timir wax la eg oo la qiimo eh, la qiimo ah qofkii la baxo oo sadaqaysto min kasbin dayibin ka sadaqaysto kasab xalaal ah oo kasab xalaal ah ka sadaqaysto walaa yaqbalu llahu alla ma aqbalayo ila ayiba wax xalaala ah unba alla aqbalaa shayga doonan xalaal ahayn waxba kuu tari maayo wax lagaa aqbalaya ma aha ayb fa ina allaha alla yaqbaluhaa waa aqbalayaa biyamiinihi midigtiisau ku qaadaya alla ou ku aqbalayaa wakiltaa yaday rabbi yamiinun dabcan ilahay labadiisa gacmoodba waa midig bidix ilaahay waa male yani labadiisa gacmoodba alla waa midig rabbi subxaanahu watacaala laba gacmood buu leeyahy sidii nebigu uu noo sheegay allana ou sheegay bal yadaahu mabsuudataani limaa khalaqtu biyadaya siduu ilaahayba u yidhi nebiguna uu yidhi wakiltaa yaday rabbi yamiinun rabbigay labadiisa gacmood waa midigu yidhi marka ilaahayna annaga iskagama aqoon badnin qul antum aclamu am illaah ma idinka aqoon badan mase allah idinka aqoon badan ilaahay marka isaga hadduu gacan isku sheegay annagana waa ku sheegaynaa maa ma ka aqoon badnin isaga nebigii oo bashar lasoo dirayna yacni bashar dhulka korkiisa joogo oo ilaahay nebiga ka aqoon badan ma jiro cid nebiga ilaahay ka taqaan ma jirto asagiina waa ku sheegay wakiltaa yaday rabbi yamiinun buu yidhi waladii nafsii biyadihi buu ku dhaara jiray marka ninka marka diinta uqiiroonayo oo diidaayo gacanta ilaahay in lagu sifeeyo gacan in lagu sifeeyo nacam gacanta ilaahay subxaana watacaala ma shabahda gacanta makhluuqa oo ma ku shabahayno gacan makhluuq mana diidayno labadaas inaa udhexaysaa lagaa rabaa adiga marka hana diidin bani aadam gacantiisna ilaahay ha ku shabihin subxaanahu watacaala laysa ka midlihi shay-un wahuwa samiicu lbasiir fa ina allaha alla yaqbaluhaa waa aqbalaya biyamiinihi midigtiisa oo ku aqbalaya ee ku qaadaya aayaddii qur-aankana waa tay id wasamaawaatu madwiyaatun biyamiinihi nacam marka halkan nimanka mutakalimiinta ilaahay tilmaamihiisa ta'wiiliyo ama diido dafiro waxay dhahaan biyamiinihi waxaa laga wadaa ilaahay nicmadiisa iyo qudradiisa ku qaad awooddiisao ku qaadaa dee awooddiisa ilaahay wax walbauba ku hayaabe nacam sadaqadan qiimaha gaarka oo ay leedahay marka maxay noqone wax kasta ila ilaahay gacantiisa ku jiraan maa min daabatin ilaa huwa aakidun binaasiyatiha nacam imaamu tirmidi sunankiisa baabu fadli sadaqa ayuu xadiidkan ku keenay markaasuu wuxuu yidhi jahmiyadu xadiidkan waxay ku fasireen tafsiir ahlucilmiga aynan ku fasirin oo waxay yidhaahdeen yaddu waa quway dhaheen alyaddu hiya alquwatu waa awoodaa laga wadaa bay dheheen buu yidhi marka ahlu cilmigii dadkii wan wanaagsana shaafici iyo axmed iyo imaamu maalik iyo waa dhinac mareen buu nacam marka quway ayagu ku fasireen waana inkirtay buu yidhi jahmiyadu way inkireen alla inuu gacan leeyahay waa dafireen sunanu tirmidigii saasuu leeyahay imaamu tirmidi raximahullah Eh, waxayna yidhaahdeen haddii aan anagu qirno ilaahay inuu gacan leeyahay bashar baanba ku shabahnay markaas kadib uu imaamu tirmidi wuxuu yidhi isagoo kasoo qaatay sheekhiisa eh, isagoo kasoo qaatay isxaaq bnu rahuya isxaaq baa wuxuu yidhi eh, waxa uu yidhi qofka tashbiih wuxuu sameeyey haddii uu dhaho yadun ka yadin wa rijlun ka rijlin sidaas oo kale wejhun ka wejhin hadduu dhaho weji wejigaasoo kale shabaho gacan gacantaas u eg markuu yidhaahdo ayuu ilaahay keyrkiis ku shabahay laakiin bimujarad hadduu ilaahay gacan u qiray maaha inuu wax ku shabahay ilaahay subxaanahu wa tacaala sida alla nolol aan ugu sheegayna oo kale oo bani aadamkana aan nolol ugu sheegayna magaca unbaa ka dhexeeya laakiin xaqiiqadu isku mid ma aha nolosha alle iyo nolosha bani aadamku way kala duwan yihiin wahaakada fa ina allaha wuxuu yidhi alla yaqbaluhaa waa aqbalayaa biyamiinihi midigtiisuu ku aqbalayaa oo ku qaadayaa uma markaa dabadeed yurabbiihaa waa barbaarinayaa lisaaxibihaa qofkeeda u barbaarinayaa kamaa sidii yurabbii oo u barbaariyo axadukum midkiin faluwahu faraskiisa yarka ah sida oo u barbaariyo oo kale ayuu ayuu u barbaarinayaa u korinayaa xataa takuuna ilaa ay ka ahaato sadaqadaasi timirtaasi yacni ou la baxay mithla aljabali buur oo kale ilaa ay ka noqoto ilaahay subxaana wa tacaala sadaqadii oo wix yaraay oo la baxay oo u korinaa ilaa ay buur oo kale ka noqoto sida midkiin oo u korsado oo ugu dadaalo oo ugu faajo faajoodo inuu yacni inuu koriyo xoolihiisa uu koriyo yacni faraskiisa uu koriyo mutafaqu caleyhi xadiidka bukhaariiy muslim baa soo saareen alfaluwu bifatxi ilfaa-i weeyaan fa-doo la kordhigo wa dami laami laamkoo la godo wa tashdiidi ilwaaw alfaluwu sidaa wey wa yuqaalu aydan bikasri ilfaa-i wa iskaani laamina waa la yidhi fil wa takfiif ilwaaw kamaa yurabbi axadukum filwahu filwahuna waa loo dabdiyey faluwahuna waa loo dabdiyey naam wahuwa almuhru weeyaan fardaha yareerkaa wa canhu can الnabiyi salى اllahu alayh waalihi wasalama qaal isla abi hureyra nabigu wuxuu ka wariyey inuu nabigu yidhi baynamaa rajulun yamshii baynamaa xilli rajulun nin yamshii ou soconaya bifalaatin dhul bahgooye ah oo min alardi dhulka ka mida meel lama degaana yani bifalaatin meel lama degaan oo saxaro ah oo min alardi dhulka ka mida xilli ou soconayo fa samica wuxuu maqlay sawtan cod buu maqlay fii saxaabatin daruur dhexdeed buu ka maqlay daruur dhexdeed ayuu cod ka maqlay codku marka sidaanba waa isqi waraabi daruur yahay xadiiqata fulaanin ninka hebel la yidhaha beertiisa kaco soo waraabi sidaabuu maqlay isqi waraabi xadiiqata fulaanin soo waraabi fatanaxaa dalika asaxaabu fatanaxaa waa leexday dalika asaxaabu daruurkaas daruurtaas way leexatay fa afraqa maa-ahu biyihiisiibuu shubay fii xaratin buu ku shubay meel dhagaxyo badan meel dhagaxyo madmadow leh iyou ku shubay biyihiisi uu ku daadiyey marka fa idaa sharjatun fa idaa waaba iyada oo markaasi sharjatun meel yaroo tog yar far yar fa idaa waaba iyada oo sharjatun far min tilka shiraaji farahaas ka mida qad istawcabad ay buuxisay dalika almaaa biyahaas kullahu dhammaantiis nacam fa tatabaca almaaa biyihii oo raacraa ou raacraacay fa idaa rajulun waaba nin marka ninkii biyihii buu raacraacay marka ayb idaa rajulun nin waaba isaga oo qaa'imun inuu yahay ku taagan fii xadiiqatihi beertiisa yani ninkaana soo lama degaan iska socda daruurba wuxuu ka maqlay iyadoo la amrayo la dhahayo isqi xadiiqata fulaan ninka hebel leyra beertiisa waraabi isla markii daruurtii way leexatay roob meel dhagax madow ah bay waxay ku di'isay biyo fara badan biyihii marka waxaa soo qaaday faro iyo waray yacni far faro yaryar sharjadu waa far yani biyaha weyn marka lasoo leexiyo kanaal camal kanaal ahaan loo soo leexiyo kale fartaas ayaa marka biyihii ay ka buuxsameen ninkii marka biyihiibau soo raac raacay marka wuxuu rabaa biyahan meeshay gaarayaan iyo ninka beerta ku waraabsanayo inuu soo arko fatatabaca almaa-a biyihii buu raacraacay fa idaa rajulun waaba nin isagoo qaa'imun ku taagan ou yahay fii xadiiqatihi beertiisii u dhex taagan yahay yuxawilu ou leexleexinayo almaaa biyihi bimisxaatihi bakooradiisa ushiisa uu ku leexleexinayo ninbaa biyihiiba bakooradiisa ushiisiiba ushiisiibuu ku leexleexinaya fa qaala lahu waxa uu yidhi yaa cabdallah ilaahay addoonkiisow masmuka magacaa addoonkii allo ilaahay addoonkiisow magacaa qaala waxa uu yidhi fulaanun hebel baa la yidhaha ismii magacayga fulaanun weeyaan lilismi magacii u sheegay alladii magacaas oo samica uu ka maqlay fi saxaabati daruurta isqi xadiiqata fulaan hebel beertii hebelkiibuu magaciisiinoo noqday fa qaala lahu waxa uu yidhi yaa cabdallah ilaahi addoonkiisow lima tas'alunii maxaad ii su-aalaysaa can ismii magacayga magacayga maxaa ka rabtaa ood ii weydiinaysaa fa qaala waxa uu yidhi innii samictu waxaan maqlay sawtan cod fi saxaabi daruurta aan ka maqlay alladii haadaa kan maa-uhu biyihiisu ay yihiin daruurta biyihi biy biyaheedu ay tan tahay biyahan da-day daruurtii ay ka da- ay ka da-een dhexdeedan waxaan ka maqlay buu yidhi cod yaquulu isagoo dhahaya marka isqi waraabi xadiiqata fulaan hebel beertiisa waraabi lismika magacaaga ee famaa tasnacu fiiha maxaa ku samaysaa beertan faqaala waxa uu yidhi amaa id qulta haadaa amaa id goortii qulta aad tidhi haadaa kan haddaba haddaad sidaa tidhi fa inii anugu anduru waan fiiriyaa buu yidhi ilaa maa yakruju minha waxa beerta ka soo baxo faatasadaqu waan sadaqaystaa bihuluhihi saddex meelood oo meel saddex meelood meesheed waa sadaqaystaa buu yidhi wa aakulu waan cunaa ana aniga iyo waciyaali iyo ciyaalkaygana hulutan saddex meeloodoo meel baan cunnaa aniga iyo ciyaalkaygana wa aruddu waan celiyaa fiihaa beertaan ku celiyaa thuluthahu saddex meelood meesha kalena beertaan ku celiyaa buu yidhi oon uga shaqaystaa rawaahu muslim xadiid muslim baa weriyey waxaa laga qaadanayaa marka ninkan ilaahay inuu sidaa u karaameeyo ee uu sidaas u maamuuso wuxuu ku kasbaday sadaqada uu la baxay waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya dadka ilaahay abuuray dadka yacni karaamada leh ee khayrka badan dad badan oo khayr badan baa ka buuxa dadka oo aan dadku aqoonin ayaa jiro dad badan oon dadku aqoonin baa jiro waxaa dhici karta hadda ninkaa inuu keligiis meel baadiye a beer isaga fashood magaalooyinka dadku aynan aqoonin ilaahay subxaanahu watacaala laakiin agtiisa magac buu ka leeyahay ilaahay agtiisa yani sharafuu kala ahay saas darteed baa daruur loo soo amray marka waxaa dhici karta qof meel xoolo ku dhaqanayo ama beer ku falanayo ama magaalo meel kale ka joogo ama dadku aynan dhug badanba ulahayn haddana inuu ilaahay agtiisa magac weyn oo kaleeyay sharaf ayb marka yacni ilaahay dadkan muslimiintana qofku mar walba marka inuu tawaaduco oo isagu isla weynaanin wax kaa fiican ma jira inuusa isdhihin dad badan baa adiga kaa fiican nacam oo adig aadan ka warqabin weliba tan kale camalka yarka ah meesha uu thawaabkiisu sida u badnaan kara fiiri camal yar ninkaan hadda marka la fiiriye beertiisa waxa ka soo baxo saddex u qeybiye isagana isma dayicin xaqi allana ma dayicin xaqii bani aadamkana ma dayicin saddex baa u qeybiyey qayb sadaqo ula baxay qeybna asagaa ku noolaaday qeybna beertiibuu ku celiyey tan kale waxaa laga qaadan dhulka in la camiro eh, yani eh, faa-iidada ay leedahay axaadiidna waa kusoo aroortay hataa nabiga sala allahu alayh waali wasalam uu leeyahay midkiin haddii uu yacni og yahay inuu dhibanayo ama saacaddu inay qumaysa hadduu og yahay saacadda inay goor dhowba dhacaysa hadduu og yahay gacantiisana oo wafiyadihi fasiilatun gacantiisana oo tallaal geed tallaal oo ku haysto ha tallaalo adduunku iska dhammaanaa waxba ma tallaala isaas hay la yeelin oo dhulkii marka in la camiro oo dhulkii yani geedo lagu tallaalo oo dhulkii yani laga shaqaysto faa'iidada ay leedahay marka nebiguna sala allahu alayh waali wasalam magaalooyinkana in yani la camiro oo laga guurin waa ku dadaalay reer bani salima nimankii la dhihi jiray markay isku dayeen waxoogaa masaajidkay ka fogaayeen waxay damceen inay soo degaan masaajidka agtiisa oo ay soo banneeyaan xaafadooda nebigay u sheegeen sala allahu alayh ali w salam markaasuu nabiga wuxuu yihi bani salama bani salima diyaarakum tuktab aathaarukum reer bani salama haddaad tihiin guryihiina jooga xaafaddiina jooga tuktab aathaarukum raadkiinii ayaa la idiin qoraya masaajidka aad usoo soconaysaan culamadu waxay ka bixiyaan xadiidkaas faa-iidadiisa waxyaabaha nebiga uu diidaya waxaa kamid ahayd madiina inay soo yaraato ilaa haddii xaafad dhan lasoo baneeyo laga soo guuro waa soo yaraanaysaa magaaladii waa soo yaraanaysaa marka ikhlaa in lagu sameeyo beled nebigu ma ma ma ma ma jeclaan jirin tan kale baadiyaha laftirkiisa maalihii beeraha laga falaayo ama xoolaha iyo inaan iyada laftirkeeda aan lasoo banaynin amaseba aan geedaha sidoodaba yacni geedaha hadda tallaalka nebiga oo dadka ku ammaanayo ninkan laftirkiisa beertiisa uu ku celinayo hadda yacni dhulkii uu camiraayo waxyaabaha yacni lagu eh, eh, waxaan fadliga oo ku helan ay kamid tahay inaan cagsigeeda la sameyno geedaha la jarjarin waxaan marka hadda dadkeen aan samayneyn dhanaa iska cagsi ah sharcina uma ah, eh, yani kuma toosna caqlina caqlanna kuma toosna oo haddii geedihii dhan huf la siiyo la jaro oon geed kale la tallaa geeda la tallaalin lasoo baneeyo baadiyaha iyo meelaha yani meelaha nolosha asalka u ah xoolaha iyo iyo beeraha iyo lasoo baneeyo magaalada laysugu yimaado maxaa marka magaaladii laftirkeedii baa baaba-aysa walidalika siyaasada cumarna waxay ahayd in dadka reebaadiyaha meeshooda looga warqabo marka cumar waxay ahayd marka siyaasadiisu reebaadiyahana meeshooda uga warqabay dadka magaaladana meeshooda uga warqabay marka ninka amiirkana taasaa laga rabaa oo labada qolaba marka inuu isagu marka waa laba dhinaco ay laba dhinaco waaweyn ay buuxinayaan labadaas dhinac marka eh, inuu ka shaqeeyo ninka amiirkaa ah laga rabaa calaa kullin xadiidkan marka fawaa-idaas badan buu leeyahay musanifkana wuxuu u keensaday tanaadan rawaahu muslim qofku marka waxyaabaha kale waxaad arkaysa barwaaqada roobka dadku inay beeraha u baxaan waxaa sabab u ah sadaqada iyo acmaasha birigu ay dadka ku dadaalaan hadday dadku sadaqadana ku dadaalaan acmaasha khayrkaana ku dadaalaan ilaahay roob buu siinaya waan low istaqaamuu cala ariiqati la asqaynaahum maa an kadaqan buu ilaahay yiri nacam hadday ariiqa ku toosnaadaan roob dhibicyo waaweynaan ka waraabi lahayd haddii laakiin aynan ku toosin oo zakadii aan laga bixinin xoolihii iyo beerihii oo aan laga bi eh, yacni aan laga bixinin haddaan eh, la sameynin eh, xuquuqdii masaakiinta kulahayn aan la sameynin waa baaba-ayaan nacam marka waxyaabaha ay beeruhu ku noolaadaan tanaa kamid a ah qur-aanka ilaahay wuxuu ka sheekeeyey dadkii asxaabu اljanna inaa balownaahum kamaa balowna asxaaba aljanna id aqsamuu layasrimunnaha musbixiina walaa yastatnuun fadaafa calayha daa'ifu min rabbika wahum naa'imuun faasbaxat kasariim dad waxay ahaayeen aabahood beerta markau guraayo maalin cadow guri jiray masaakiintaa imaan jireen xaqoodu sii jiray masaakiinta waxa ay leeyihiin buu ka siin jiray inta kalena waa qaadan jiray wa aatuu xaqahu yawma xasaadihi wiilashiisii baa marka waxay yidhaahdeen habeen aan beerta gurno masaakiinta ha kusoo lugo aan maalintiina ilaahay wuxuu qadaray habeen ayagoo ka hurdaa beertii la baabi'iyey waa iska baaba'day ilaa markii dambe ay yidhaahdeen inaa la daalluun waa jid beertii iyo waa gara beertoodii gara waayeen xataa ila say ku ogaayeen iyo yacni say noqotay isku waa waa kala duwan marka xuquuqda yacni sadaqadoo la manciyo waxay keentaa dadka manaafacaadkooda iyo beerahooda iyo xoolahooda oo la la nuqsaamiyo sadaqadoo lagu dadaalana waxaa ka dhashay inay u barakooto nacam rawaahu muslim xadiidka muslim baa weriye alxaratu alardu dhulka weeyaan almulbasatu yacni la la kor dhigay xijaaratan dhagax sawdaa-a madow yacni dhulka lagu kor labisay dhagax madow yani waa dhul sheele madow oo dhagaxda madmadow leh washarjatuna bifatxi shiini shiintoo la kordhiga almucjamati la dhibiceeyo iskaani raa-i la reebo wabiljiimi baa la aqriyay jiim sharja hiya masiilulmaai biyaha meeshay maraan weeyaan baabu nahyi can ilbukli washuxi markuu karamkii kuu sheegay haddana wuxuu dabageliyey bakiiltinimada aayatiin xumadeeda baabu nahyi iska reebid la iska reebay bu baab yahay can ilbukli bakiiltinimada iyo washuxi iyo shuxiga bukligooda qofbaa wixiis siyaabo kala duwanay culamada u sheegaan bukligu waa qofka inuu waa kala daran yihin shuxigaa daran bukligu inuu qofka xoolihiisa uu bakiilo shuxiguna waxaa weeyaan kuwiisana inuu bakiilo kuwa la bixinaayana inuu ka xumaado haddii uu arko siixunkaama shuxigaa sii xun waxaa kaloo culamada qaar ay dhahaan shuxigu bukligu waxaa weeyaan qofka waxbuu bakiilayaa wuxuu wax u bakiilayaa isagaa nafci ka raadsanayo shaygan waa bakiilayaa isagaa wuxuu ka rabaa marka marku bakiilayo wuxuu isleeyahay nafcibaa adiga kugu jiro shuxiguna waxbuu bakiilayaa nafcina uguma jiro isaga maa kan ugu daran marka kaas kala qaala allahu tacaala alla waxa uu yihi waamaa man ruuxii bakila bakiilo oon waxba bixinin wastanaa deeqtoomo adduunyadiibuu ku deeqtoomay aakhiradiibuu kaga deeqtoomay wakadaba beeniyey bilxusnaa tii wanaagsanaydna beeniyey fasanuyasiruhu waanu u fududayn doonaa lilcusraa xaaladii cuslaydaan u fududaynayna asaga maanta dhan shaqadiisana waxay noqonaysaa acmaashii oo naarta ku geli lahay walciyaadu billah walahum acmaalu min duuni dalika hum lahaa caamiluun jahanamo ka hor dadku acmaalay leeyihiin ay tahay inay shaqeeyaan oo jahanamo ushaqaystaan marka jahanamo laftirkeeda waa loo shaqaystaa wamaa yugnii canhu wamaa yugnii canhu muxuu u deeqayaa canhu xaggiisa muxuu ka tarayaa maaluhu maalkiisa idaa goortii taradaa ou arooro oo naarta ou arooro maalkiisa muxuu u taraya ama qabriga ou galaba wa qaala tacaala alla waxau yidhi waman ruuxii yuuqa laga dhowro shuxa nafsihi naftiisa bakhayltinimadeeda qofkii laga ilaaliyey fa ulaa'ika kuwaadaas hum iyaga ayaa almuflixuuna kuwa guulaystay ah wa ama alaxaadiidu axaadiidkasa fataqadamad waxaa soo hormartay jumlatun jumlo oo minhaa axaadiidtaa ka mida ah fi lbaabi saabiqi wa can jaabirin radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi waalihi wasalama qaal nabigu waxau yihi itaquu dulma dulmiga iska ilaaliya fa ina dulma dulmigu dulumaatun mugdiyaalo weeyaan yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ah dulmiga iska ilaaliya aada dulminaysaan bani eh, alla aada dulminaysaan oo shirkigii kan aada bani aadamka dulminaysaan iska ilaaliya ood maalkoodii iyo cirdigoodii iyo naftoodii aad ku xadgudbaysaan iska ilaaliya maxaa yeelay halka dulmi mugdiyaal buu noqona maalinta qiyaamada wataquu shuxa maxalushaahidkiisa waa kana baa dulmigu waa soo marna isaga baabkiisa wataquu ka dhowrsada ashuxa baqiiltinimada shaxiixnimada iska ilaaliya shuxigu marka kaan sheegnay weeyaano waxa ay tahay adiga oo aan wax dana aynan kugu jirin dan adduunye kuguma jirto keliya qofkan unbaad ku xasdaysaa marka shuxigu waa xaasidnimo aada u xun waay qofkan inuu ma rabtid yacni inaa adiga xataa adiga wax helinba qofka baqiilkaa mararka qaar qofkan ba wax ka xasdaa isaga isu raba kan laakiin isagana xataa haddaan aniga waaynayo hebelna ha hawaayo waa midda ugu daranoo ugu adag waana wataquu ka dhowrsada ashuxa baqiiltinimadana iska ilaaliya oo qofka wax walba inuu keligiis isku rabo cid kale uunan u rabin haddii isaga oo waayana cid kale aynan helin inuu ku dadaalo fa ina ashuxa maxaa yeelay shuxigu ahlaka man kaana qablakum dadkii idinka horreeyay ayuu halaagay xamalahum wuxuu ku xambaaray calaa an safakuu dimaa'ahum dhiigooda inay daadiyaan oo istaxalluu maxaarimahum maxaarimtooda inay xalaashadaan rawaahu muslim marka xadiidka waxaa weeyaan marka de cudurka ummadaha cudur weyn oo ummadeenna haysto gaar ahaan oo ka hadlaa xadiidkan de waxay isku hayaan ma ahan keliya yani qabyaalada keligeed ma aha qabyaalada waa cunsur kamida ah, waxaabay isku hayaan laakiin shuxiguna waa u udheeriyahay shuxiguna waa u udheeriyahay xaasidnimo aan ujeedo lahayn shuxigu yani waxaa weya isku soo duuduub waa xaasidnimo aan wax ujeeda oo ay leedahay aan jirin markaasay maxay ku dhaceen marka inay isdilaan oo isbaabi'iyaan maxaarimtii ay kala xalaashadaan marka ugu dambaysana maxaa ku dhacayana cadowgoodii inuu ayaga dhanba wada qasbo ayaga kulligood inuu cadowgoodii qasbo taasaa marka dambe ka timaado marka islaamku waa reebay waana kaasaa nebigu uu leeyahay fa ina shuxa ahlaka man kana qablakum cudurkaas shuxigu dadki idinka horreeyay uu halaagay nacam nin kasta inuu isaga wax rabo ee haddii uu waayana cid kale aynan helin oo ku dadaalo dadki idinka horreeya ku baaba-ay kuna halaagsamay saasuu leeyay nebigu sala allahu alayh wali wasalam rawaahu muslim marka qofkii laga dhowro walidalika ilahay marka u dhahay waman yuuqa shuxa nafsihi fa ulaaika hum lmuflixuun wax aada u weyn weeyaan oo lagu liibaano marka bukliga isagaaba kasii daranba bukliga qofkan isagaa nafci ku qababa laakin ka nafcina male isaguna wax nafciya kuma qabo dadkiina dhib unbuu ku yahay haddii marka qof kastaa sidaas noqdaan dadka u bataan khatar weya rawahu muslim baabu liithaari walmuwaasaati baabu liithaari isu doorista wixii kusoo arooray fadligeeda cadayntiisiiba u baab yahay walmuwaasaati iyo isxiriirinta dadku inay isxiriiriyaan iithaar waa isu doorid yacni shaygan naftaada inaad ka doorto qofka kale iska siiso adoo u baahan waxyaabaha marka iithaarku laba nooc weeyaan umuurul aakhira iithaar ma galo shay aakhiro ku saabsan oo ajir lagu helo janno lagu galo nafteydaan ka qaada cid kalean siinaya maya taas lama raba nacan oo shayga yacni acmaasha saalixaadka inaad waa loo tartamaa taas oo inaad yacni shay fadli ku jiro oo janno lagu galo yaad masalan ayaa loo tartama adaa inta ka intaa kasoo baxda yaa tiri hebelo adi iska qaado iska galo ma taas ma soconaysa nacam taas wafii dalika falyatanaafas ilmutanaafisuun baa la yidhi in laysku dila ma aha yani macnaheedu maaha yani kaas in laysku dilaa banaan ma aha laysku dili maayo maa masalan aadaanka oo kale waxaa dhacaysay markii nebiga oo maka furtay dad badan baa aadaankii isu isku carcariiriyey nebigu wuxuu ku kala saaray riwaayadka qaar waxay dhan waa u qori tuuray qaarna waa dhegaystay mid kasta imtixaan buu ka qaaday markaa kii cod dheer uu siiyey qorituurka ka ugu soo baxay buu siiyey marka umuurahaas oo kale marka inaad yacni ilaa in sharcigu oo un yani sharcigu inuu kaa leexiye ma ahane inaad adigu ka leexato maaha marba haddaad janno ku gelayso soo ma garanin oo qofkii mathalan safkii horeo kale ku jira waa kasoo baxaa qof kale uga soo baxaa kaal adiga gal boos yani kan ninkan wuxuu rabaa adaa adba waa rabtaa nacam oo adigiiba safka hore fadliga ku jira nebiga uu leeyahy haddaad ogaan lahaydeen waa imaalahaayeen walow xabwan garguuriday ku imaalahayen adisoo uma baahnid marka fadliga taa ma aha iitaarka marka waxyaabaha ku jiro adduunyada waay laakin wixii adduunye ku saabsan waa laysu dooraa masalan maal baa meel laga soo helaa warniyo intaan aniga wax waa iska roonaa qaado adiga maalkan booskayga adiga gal waxaan qaado waa adiga waxaad lahayd inaad qof kale u doortood siiso waa fiicantaha taa iyadana qaala allahu tacaala alla waxau yidhi wayu'tiruuna way doorayaan calaa anfusihim nafto naf naftooda korkeeday ka doorayaan oo waxay u doorayaan oy siinayaan iyadoo naftoodii u baahan tahay keyrkood bay siinayaan walow kaana bihim ay walow kaanat fiihim dhexdoodaba ha ahaato khasaasatun gaajo ayagoo gaajoon ayay intay ka qaadaan naftooda qof kale siinaya hebelaa iga daran buu dhahaya wa qaalat wa qaala tacaala alla waxau yihi wayudcimuuna acaama bay quudinayaan dacaamkii bay bixinayaan ay quudinayaan calaa xubbihi ay maca xubbihi jacaylkiisa lala qabo maalkii bay cuntadii bay bixinayaan iyagoo jecel miskiinan bay quudinayaan miskiin wayatiiman agoon bay quudinayaan wa asiiran mid maxbuusay quudinayaan ilaa aakhir laayaat wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaal jaa rajulun ila nabiyi sala allahu alayh waali wasalama nin baa nebiga u yimid fa qaala waxa uu yidhi innii anigu majhuudun mid dhibaataysan baan ahay innii anigu majhuudun mid la dhibaato geliyey baan ahay fa arsala ilaa bacdi nisaa'ihi nabiga haweenkiisa qaarkood ba u cidiray fa faqaalat waxay tidhi waladii bacahaka bilxaqi macbuudka xaq kugu soo bixiyaan ku dhaaranayaaye maa cindii anigu ma hayo agtayda ma ahan ilaa maa un biyo maahay wax kale ma hayay tiri ilaahan ku dhaartee biyo ma ahane wax kale guriga iima yaalaan xaaskiisii baa sidaa ku dhahaysa rasuulka sal ll ly slam uma arsala ilaa ukhraa mid kale ayuu u diray faqaalat waxay tihi midla dalika sidaas oo kale xataa qulna kulluhunna ilaa dhammaantood ay ka yidhaahdeen midla dalika mid kastaa biyo waxaan ahayn ma hayo biyo waxaan ahayn ma hayo biyo waxaan ahayn ma hayo sagaal guri marka oo saasa nabiga oo laabo biyo maaha wax kale aan oolin ayb faqaala nabiyu sala allahu alayh marka uh, sidaasoo kale ay dhaheenoo laa maya waladii bacahaka bilxaqi baan ku dhaartay allah xaq kugu soo bixiyay maa cindii ilaa maa-un wax ma haysta biyo mooyaane faqaala nabiyu sala allahu alayh waali wasalam nebigu waxauu yihi man yudi man yudiifu man yadiifu yaa martigelinayo hada hada leyla habeenkan caawa yaa martigelinaya ninkan nacam daafa yadiifu waay waxaa dhici karta yudiifu inuu qoraayo bacdi yani datan yudiifu buu qoraya lakin daafa saasaa fiican yadiifu yani waa martigeliyey man yadiifu yaa martigelinaya hada hadihi hada leyla habeenkan caawa ah ninkan faqaala ree asxaabtiisii buu sidaa ku yidhi faqaala nebi marka nebigu sida waxuu la qabanaya dadka dhibaataysan ayaad arkaysaa faqaala rajulu nin baa wuxuu yihi min alansaari ansaarta kamid ah ana yaa rasuul allah rasuulka ilahi anaa marti martigelinaya ninkaan marka guryihiisiibuu nebiga wax uga raadiyay waa ka waayey asxaabtiisi haddana u weydiinaya waa u shafeecaya ninka nin ansaarta kamid a ah wuxuu yidhi ninkan marka magaciisa bacdi riwaayaat waxay leeyihiin wuxuu ahaa thaabit bnu qays bni shumaas thaabit bnu qays bni shumaas ninkaas saxaabigaa buu ahaa bacdi riwaayaatna waxay leeyihiin abu dalxa u ahaa abu dalxa nacam zayd ibnu sahl kasto ibnu xajar uu nadar iyo ishkaal badan uu geliyey ana yaa rasuul allah anaa rasuulka ilaahi u marti gelinayo faindalaqa bihi waxa uu yidhi eh, faindalaqa bihi ilaa raxlihi faindalaqa bihi ninkiiba uu la tegay martiga ahaa ilaa raxlihi gurigiisa ayuu la aaday faqaala limra'atihi xaaskiisiiba wuxuu ku yidhi akrimii maamuus dayfa rasuulillaahi rasuulka martigiisa maamuus sala allahu alayh wali wasalam ninkii rasuulka usoo martiyey maamuus wa fii riwaayatin qaala limra'atihi xaaskiisa wuxuu ku yidhi hal cindaki shay-un agtaada wax ma yaalaan faqaalat waxay tihi laa maya ilaa quuta sibyaani ilmaha yaryar ilmahayga yaryarka cuntadooda maahay wax kale ma taalno qaala waxa uu yidhi marka calliliihim maaweeli bishayin wax ku maaweeli wa idaa araaduu hadday doonaan alcashaaa casha hadday doonaan fanawimiihim seexi marka nacam hadaad maaweelisid xooga yaro seexin waidaa dakala haddii uu galo dayfunaa martideenna haddii uu soo galana fa adfiii ii demi asiraaja faynuusta demi faynuusta iyo misbaaxda demi buu yiri waxaa dhici karta waxau u diidaya ninka martidaa cuntada yartaa inuu arko ou xishoodo ou is yiraha war intii yareedo cidda u taallay miyaad ka cunaysaa inuu is yiraahdo xishoodow ka baqa waidaa dakala dayfunaa martigeena hadduu soo galo fa adfi siraaja siraajka iyo faynuusta baktihi wa ariihi weliba waxaad tustaa annaa na'kulu annaga inaan wax cunayno asaga laftirkiisa inaan wax cunayno iskaga dhig dhig nacam ayb waxna ma cunayaan iyaga moogta markaas faqacduu way fadhiisteen wa akala dayfu martigiina waa cunay wabaataa iyaguna waa baryeen daawiyeyna iyagoo bog duuban ayb nacam falamaa asbaxa markuu waa bariistay falama asbaxa markuu soo waabariistay hadaa cala nabiy nabigu kusoo kallahay sala allahu alayh waali wasalam faqaala nabigu waxa uu yidhi laqad cajiba allaahu ilaahan ku dhaartee ilaahay waa la yaabay min saniicikumaa waxa aad samayseen bidayfikumaa martigiina aad ku samayseen alleylata caaw cawadan nacam habeenkan martigiina waxaa ku samayseen ilaahay waa la yaabay yani cajabku waa sifa min sifaat illaahi ilaahay baana yacni ma suuray karno mana kayfiyeyn mana kayfiyadeeda anagu garan mayno cajabka iyo layaabka bani aadamkana ma shabaho midka alle maxaa yeeley midka bani aadamku cilmi la-aan oo ka dhashaa waxaadan ogeyn baad la yaabaysaa si aad umalaynayso si kala noqday laakiin wax ilaahay ounan ogeyn maba jiraan lidalika anaa cajabkeeniyo cajabka alle ma isku shabahayno laakiin sifow ilaahay u yahay sifadaas qur-aankana waa sheegay sunnadana waa sheegtay qur-aanka ilaahay wuxuu ku sheegay bal cajibtu wayaskharuun qraa qiraaa yani qira'aadka mutawaatirka ah yaa sidaas ah bal cajibtu wayaskharuun cajibtu marka ilaahay buu unoqonaya marka damiirkaas bal cajibtu wayaskharuun sidoo kale xadiidkana waa caddeeyey laqad cajiba allahu min saniicikuma lidayf bidayfikuma alleylata mutafaqun caleyh waxaa laga qaadanayaa iithaarka cuntadoodii yarayd oo ayaga ilmahoodii ay ugu talagaleen iyo ilmihii ka seexiyeen martidii bay siiyeen martidii uga dooreen iithaar soomaa marka weliba cajiib le nacam ayb oo aan ku suuroobeynin ilaa dad iimaan le un iimaankoodu yani iyo tarbiyadoodu dhisan tahay maana cid kale unan ka suurtoobaynin dadkuna waxaa weeyaan cuntadaas halkaas habeen u dhiman maayaan mana ubaa waxna ka ugu noqon maayaan laakiin ilaahay ridihiisa iyo raalli ahaanshadiisa intee qofka ay gaarsiin kartaana qoyskaas iyo yacni ilmahaas kulligood ilaahay baraka ayuu dhexgelina nacam waa qoys ilaahay ou barakaynayo khayr iyo wanaag ou siinayo naam annagu marka barakada iyo ilmihiina inay fiicnaadaan waa rabnaa habkii wixii ay ku fiicnaa lahaayeenna ma ma samaynayno marka ilmihii waxaa weya in la baro waxooda qeyb kamida ah in laga siiyo dadka martida ama masaakiinta dad martiya ama masaakiin ba nacam sidoodaba oo la dhihi karo waxaaga intaan waxaaga ah qeyb kamida ah sii qof dhibaata qof muslimo qof muslimo dhibaataysanaa jira si in la baro haddii uu oh, mar dhowr mar dhowr mar dhowr mar la yeelo waa baranaa marka dambe haddii kale laakiin maanta dhan wuxuu iska noqonaa dhaqanka xataa yani dhaqanki dhaqankan yani martisoorka carabtuna waa lahayd qabla alislaam islaamkiina waa ku dhiirigeliyey marka waxay ka kasbadeen marka saxaabadii hadda waxaa weeyaan qur-aankii iyo sunnadii waxay kasii kasbadeen wanaag fara badan marka waxaa dadkii laftirkeeda soomaalida laftirkooda martida waa ku dadaalaan ma u xuma oo dhaqankaas yani dhaqan wuu u yahay laakiin hadda soomaalinimadii waa laysku haystaaba nacam soomaalinimadii laftirkeeda hadda laysku haystaa soo nacam oo soomaalidii aktharuhum ama in badankood <clears throat> dhaqankii waa layska iloobaa fiicnaay ka xun ma aha ka fiican waa la iloobaa ilmihii marka qurbaha iyo dibadaha iyo lagu korinaayo ee dhulalka gaalada lagu koriyo martisoor mau barana ma baranayo nacam maxaa yeele waxaa la baray shilinkaaga adaa iskale qofka yacni qof wax lagu taageero ama wax la siiyo wax kaley la tahay deriskaa diinkiisa u ku yeelaa dadkii marka waxaa weya dhaqan kalea ku socdo dhaqan kale ayaa ku socdo oo hadda adiga laftirkaaga fiiri ilmaha yaryar ee ku kora meelahan waxaad arkaysaa in dhaqankiisu dhan uu duwan yahay si kale u yahay marka ilaaha mana suurtagal ah yacni qofku inaad tiraahdid badweynan galaa biyahana waa iska ilaalinaya inaan qoyo ma rabo wax suuroobayo maaha marka haddii la rabo dhaqan fiican iyo wax fiican iyo axaadiidtan oo kale in la dabaqo lagu dhaqmo qofku inuu yacni meel eh, yani ka suurtoobaysa inuu la aado saasaa yacni aada ugu fiican <clears throat> mutafaqun caleyhi xadiidka bukhaari muslim baa soo saaray wa canhu qaal marka dadkan waxay dad fiican u noqdeen dad ducooyinka nebiga iyo farxa farxadda nebiga ay ka farxinayaan iyo ilaahay subxaanahu watacaala ridaha oo ka raalli noqonayo iyo ayaa guryahoodu ay ugu barakoobeen laakiin guryuhu hal malyan oo yacni dollar haddii la dhigo saas kuma barakoobayaan wa canhu qaala qaala rasuulullahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulku waxau yidhi dacaamu litnayni laba cuntadooda kaafi thalaathati saddexkii ku filan weeyaan wa dacaamu thalaathati saddex cuntadoodana kaafi arbacati afar ku ku filan waay yacni cuntada afar cunta saddex eh, hal qof yani laba cuntadood saddex waa ku filan tahay saddex cuntadoodna afar waa ku filan tahay riwaayo kale waxay leedahay hal cuntadiisa laba waa ku filan tahay labana afar waa ku filan tahay afar cuntadoodna sideed waa ku filan tahay muttafaqun caleyhi marka waxaa ka waxaa ka dha marka cuntadaada adiga lagu kariyey oo kale qof kale waa kula cuni karaa nacam marka inaad wax ka siiso haddii ay dhacdo yani baahi haddii ay jirto o kale ama haddii ay suurtoobaysa nacam wfي riwaayati lmuslimin can jaabirin radi allahu canhu can الnabiy salى اllahu alayh wali waslama qaal dacaamu lwaaxidi yakfi litnayn labuu ku filnaadaa wa dacaamu litnayni laba cuntadoodna yakfi larbaca afar waa ku filan yahay waa ku filnaanaya wa dacaamu larbacati afar cuntadoodana yakfii wou kaafinayaa tamaaniyata sideed wacan abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu qaal baynamaa naxnu fii safarin xilli aan safar ku jirno maca nabiyi nabiga maciisa aan la safrayna sala allahu alayh wali wasalama id jaa-a rajulun nin baa yimid calaa raaxilatin gaadiid korkiis ku sugan oo lahu isaga usugnaatay nin gaadiid leh gaadiid uu leeyahay dul saaran yani rati ayuu markaa saarnaa ayaa yimid fa jacala wuxuu gudagalay yasrifu basarahu araggiisa inuu leexleexinayo yamiinan midig iyo shimaalan bidix wuxuu gudagalay inuu gacantii eh, araggiisa midig iyo bidix saa saa saa uu leeyahay yani calaamad marka ninkaas maxaa ka muuqatan inuu wax raba yani waa ishaara weyaan nacam ishaara imaamu nawowi saas uu leeyahay ninkan xaalkiisa waxaa laga fahmayaa nin wax u baahan inuu yahay nacam ayb oo wuxuu sameynayaa yani dadku waa ismuujinaya warna waa dhibaataysan waxay siiyo kale faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulku waxa uu yidhi man kaana macahu fadlu dahrin man kaana macahu qofkii maciisa uu yahay oo haysto fadlu dahrin gaadiid dheeraada gaadiid dheeraad ah qofkii haysto falyacud bihi ha ula laabto calaa man laa dahra lahu qofkaan gaadiid lahayn ninkii gaadiid dheeraada haysto qofkaan gaadiid lahayn ha ula laabto ko waman kaana lahu fadlun qofkii dheeraad leh oo min zaadin sahay ah cunto iyo sahay yacni dheeraada qofkii wato falyacud biha ula laabto man laa zaada lahu qofkaan sahay wadanin fadakara wuxuu sheegay min asnaafi lmaali maalka noocyadiisa oo dhan buu sheegay maa dakara wixi fadakara wuxuu xusay min asnaafi lmaali maalka noocyadiisa maa dakara wixi uu sheegay xataa ra'aynaa ilaa aan ka ra oonba ka malaynay anahu shaniya laa xaqa xaq inaanu ulahayn liaxadin axad inuunan xaq ugu sugnayn oo mina anaga naga mida fii fadlin wax dheeraad ahba yacni anwaacdii maalka oo dhan buu nabiga ninkii gaadiid dheeraada haysto ninkaan haysanin ha siiyo ninkii sahay cunto dheeraada haysto ninkaan haysanin ha siiyo anwaacda maalka oo kale dhanna waa sheegay cuntadii dharkii wax walba ninkii yani shaygii isaga yani wax dheeraada ah qofkii heli karoo haysto qofka kale inuu siiyo oo ula laabto ilaa aan uga malaynay bay dhaheen asxaabta qofkeen xaq inuusan ulahayn wax dheeraada inuu haystaba saa ilaa aan kaga malaynayba rawahu muslim marka taas waa waxaa weeyaan taasna waxaa weeyaan waa mustaxab qofku inuu ula laabto yacni waxa dheeraadba inuunan yeelanin uu bixiyo oo xoolihii yacni wixii isaga kasoo hara yacni dheeraad ah in inuu bixiyo abudar baana saas yeeli jirayo isagoo abudar bel waxuuba qabayba waajib inay tahay qofku inuu bixiyo wixii dheeraada ah waajib inay tahay qofka wixii ka dheeraadsan isaga cuntadiisa iyo yacni gurigiisa wixii ka dheeraada inuu bixiyo inay waajib ku tahay waxauna akri jiray qowluhu tacaala wاladiina yaknizuuna dahaba wاlfidata walaa yunfiquunaha fi sabiili اllahi fabashirhum bicadaabin aliim wax la kaydsan kara ma leh waa madhab laakiin saxaabada uu kala gooni noqday sida xooga badan ee raajixaana wax waa la kaydsan karaa meel waa la dhigan karaa laakiinse waxa weeyaan qofku wax inaanu kaydsanin ou sadaqada ba badiyo ee uu yani wax allaale wixii dheeraada oo haystaba qof u baahan ou siiyo waa darajo dheeraada qofka uu aakhiradiisa uu ku gaarayo naam ayb rawaahu muslim xadiidka muslim ayaa wariyey wa can sahl bni sacdin radia allahu canhu ana imra'atan haweeney jaa-at ilaa rasuuli llahi sala allahu alayh wali w salam nabigay u timid biburdatin bay ula timid go' mansuujatin la tolay la sameeyey faqaalat waxa ay tihi nasajtuhaa waan tolay oo waan sameeyey biyadaya labadeeda gacmood baan ku sameeyey liaksuukahaa si aan liaksuwakahaa si aan adiga kugu labiso od u qaadato rasuulka ilaahi o maradaan anaa gacanteeda ku sameeyey waxaanan u sameeyey inaan adiga aad xirato oo aada labisato fa akhadaha nabiyu sala allahu alayh wali wasalam nabiga waa qaatay muxtaajan ilayha isagoo u baahan weliba marada isagoo baahi u qaba u qaatay nabiga sal ll ly slam fa kharaja ilaynaa waa noo soo baxay <clears throat> wainahaa walxaal inahaa iyada oo la isaaruhu macawistiisa ay tahay isagoo macawisaysan bau noo soo baxay faqaala fulanun hebel baa waxa uu yidhi ayb faqaala waxa uu yihi fulanun hebel waxa uu yidhi uksunii haa maa axsanahaa rasuulka ilaahay ii labis maa axsanahaa alla wanaagba yaa ka fiican qurux badanaa buu yidhi maradan wanaag badanaa oo fiicana rasuulka ilaahay ii labis aniga ii labis buu yihi nacam ogsuniihaa ii labis maa axsanahaa alla wanaag badanaa ficnaan badanaa faqaala waxa uu yidhi nacam haa buu yidhi fajalasa nabiyu sala allahu alayh waali w slam nebigu waa fadhiistay fi lmajlis majliskii uma rajaca wuu soo laabtay fadawaahaa waa soo duuduubay uma arsala bihaa ilayhi ninkiibuu siiyey usoo diray marka faqaala lahu lqowmu dadkii waxay ku yidhaahdeen ma axsanta warniya wax fiican ma aadan samaynin labisaha nabiyu sala allahu alayh waali wasalam nebigaa labistay muxtaajan ilayha isagoo u baahan uma sa'altahu haddana waad su-aalatay wa calimta waana ogaa waadna ogaatay annahu laa yaruddu saa'ila nebiga nin wax weydiistay inuunan ku celinayninna waa ogeyd buu yidhi maxaasaan u yeeshay bay dhehen wax xunbaad samaysay ma wax fiican ma samaynin fa qaala waxa uu yidhi innii wallahi baan ku dhaartay maa sa'altuhu ma aanan su-aalanin lialba lialbasahaa inaan labisto inamaa sa'altuhu waan waxaan u su-aashay litakuuna kafanii karfanteeda inay noqoto maadaama nabiga labistay inaad nebiga barakaysto karfanteediiba noqoto saasaan anugu u yeelay buu yidhi anigana nacam qaala sahlun sahal waxau yidhi fa kaanat kafanahu kafantiisii bay ahaatay oy noqotayba oo karfan bay ninkii u noqotay u ahaatay rawaahu lbukhaariyi marka nebiga in la barakaysan karo waa sheegnay laakiin tabarugaas nebiga keyrkiis maro ou labistay inuu nin yidhi waa barakaysanaa karfan iiga dhig taasaan rabnaa nebiga waa la barakaystay laakiin abubakar iyo cumar oo la barakaysta keen oo candhuuftooda la ismarmariyo maradooda la barakaysto wamaa ilaa dalika nacam ayb hadalka kaleo dhan iska dhaaf yani warkad kale tirada badan hebelaa saa yidhi sheekh hebelaa kan yaalay sheekh hebelaa inta ka baxay intuu aaday iska daa saxaabadii hadday caddaatay inay ka tageen oo inaan samaynin tabaruga noocaas oo kale nebiga ay ku gaar yeeleen markuu nebiga dhintana cid kale aynan candhuuftiisa ismarmarinin waxaa laga qaadana annagana waa ka tegaynaa marka asxaabtaana ku raacaynaa wadaadkan wax qoraayana nebiga asxaabta kama diin badna intaasay noogu joogeen wacan abi muusa radia allahu canhu qaala qaala rasuul lah sal ly slam ina alashcariyiina ashcariyiinta idaa armaluu haddii zaadku uu ka yaraado fi lgazwi duulaanka dhexdiisa markay ku jiraan aw qalla dacaamu ciyaalihim ama ciyaalkooda cuntadoodu ay yaraato bilmadiinati madiina jamacuu waxay soo ururiyaan maa kaana cindahum agtooda waxa ah fii thawbin waaxidin hal mare ayay kusoo ururiyaan maray intay fidiyaan iyo waxay hayaan oo dhanay kusoo ururiyaan meeshaas uma markaa dabadeed iqtasamuuhu way qaybsadaan baynahum dhexdooda fii inaain waaxidin hal weel bay ku qaybsadaan bisawiyati si jin ahoo eg fahum iyagu marka ashcariyiintu minii anay iga mid yihiin wa ana aniguna minhum iyagaan ka mid ahay ficilkaasoo marka ku ammaanay waa dad wax isu dooro waay oo isxiriiriyo oo haddii marka sahaydu ay ka yaraato nin kastaa waxaad haysa maradan ku rid baa la dhahayaa markaana waa kala qaataan oo way kala qaybsadaan ficilkaas iskaashiga ku dhisan nebigu waa ku ammaanay sala allahu calayh waali wasalam ashcariyiintuna waa dad asalkoodu yeman oo ahaa ma ahan madhabkan ashcariyada la yidhaahdo ee yacni ku dhisan ictiqaadka ma ahan kaas nacam ahay muttafaqun caleyh xadiidka bukhaari iyo muslim baa soo saareen armaluu faraqa zaaduhum zaadkoodu markuu dhammaado weeyaan ow amase qaaraba alfaraaq ama uu ku dha uu ku dhowaadaba inuu dhammaado wabillahi tawfiiq wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam